الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أحكامك يان كل حجرنا وبرشد اللغم ماملي يان كل حجرنا لا يؤاخذكم الله إله إذن قبل مايو باللغو كان لاغي idiin qaban maayo fii iimaanikum dhaaryaalkiina dhexdeeda dhaaryaalkiina dhexdeeda hadalka laaqiga ah oo dhaarta ah oon wax kasoo qaadka lahayn ilaahay idin qaban maayo oo kafaarana laidinkaga waajibin maayo dembi aakharana laidinka qori maayo kolka waa maxay hadalka laaqiga dhaarta dhexdeeda sida shaaficiyada ay leedahay waxaa weeye waa hadalladaan laska yidhaahdo un daaru qashid aan ku jirin ood leedahay laa wallaahi wallaahi sidaas weeye waa hadalkan iska bartay afka laa wallaahi balaa wallaahi saas oo kale hadalladaas oo kaleo dadka carabka maaragtay ay iska yidhaahdaan oo qashid qumanoo dhaar aan u jeedin kaasi waa laaqi waxaa kaloo laaqiga ah adagoo rabo eray inaad tidhaahdid iyo carabka wuxuu kaaga hormaray dhaar maalan waxaad tidhaahd waxaad rabta inaad tidha hebel baa yimid kolkaasaad wallaahi carabkaa ku dhacay waa sabqu lisaan baa la yidhaahdaa kaas oo kalaa la yidhaahdaa lagwi madhabka shaaficiga haddii la fiiriyo kaas oo kale idiin qaban maayo laidiin qaban maayo walaakiinse laga noqoyahay yu-aakhidukum ilaahay waxau idin qabanayaa bimaa shay kasabad ay kasbatay quluubukum quluubtiina ay kasbatay oo idinku aada u qisadeen inaad ku dhaarata wallaahi waxaasan samaynaya wixiina maad samayni wallaahi waxaas ma samaynayo wixii baad samaysay kolka waa lagu qabanaya kaas oo kale qabashuu wixii aada u qasadid dhaartan waxa weeye wax haddii la fiiriyo culimmada ay aad suu khilkhilaafsan tahay bay ayay iboeyaan laakiin waxaan ka soo qaadanaynaa keliya sida hadda iminka aan sheegnay hadalka laaqiga ah waxa weeye haddii madhabka shaaficiga la fiiriyo waa carab kaaga dhacay wallaahi saas weey wallaahi saasay noqotay saas oo kale hadalkaa dadka carabka iskaga barteen iyo wixii carabka kaaga dhacdo hadalka la raba inaad tiraado carabka kaaga dhaco sabqulisaan ah kaasaa laaqiliha kaasi ma laha qabasho oo kafaaro laguu qabto oo bixi ama dembi lagaaga qor laakiin wixii qalbigeena oo kasbaday ood u qasadeen inaad ku dhaarataan kaas iyo ilaahay idin qabanayaa waxaa laydinku qabanayaan waxawey kafaarad gudaysa haddii kale dembeeliyaal baad noqonaysaa haddaad fulin weydaan wallaahu ilaahay hafuurun ku dhaafid badan weeye xaliiman oo dulqaata liladiina kuwii waxaa u sugnaaday yu dhaarta min nisaa'ihim naagahooda ka dhaarta waxaa u sugnaaday tarabusu arbacati ashhurin afar bilood korashadeedaa usugnaatay sugideed yaa usugnaatay waxaa jirta ninkii naagtiisa isqabo inay waxyaalo badan ay dhici karaan maalan waxaa suuroobay naagtan inay yani ay isleedahay ninkan gacantaadu ku jiraayo kama maarmo oo kolkaa ay leedahay waxyaalo badan ugu tasaruf maadaama sidaas gacantaada ugu jiro oo ku jecelahay miis ay aragtay oo leeda kulliga kaama maarme waxaa suurooday waxyaalo kaleo khilaafaada inay jiraan kolkii waxaa sharciga u banaynayaa inay naagtii ka dhaarto hal bil laba bilood saddex bilood afar bilood laakiin afar bilood wixii ka badan lama ogol afar bilood markay joogto wixii ka badnaa lama ogolo ilaa afar bilood waa lagu saamaxa taas oo kale way dhici kartaa haddaad bil ka dhaaratid laba bilood saddex bilood ilaa afar bilood ba ugu badan taasina waxa weeye waxyaalo labadooda dhex mari karo oo iyagu ay isku og yihiin iyaa suur iyaa ka dhalan karta oo adiga rabtaa ina adigu naftaas rabta inaad tustid naagta sida ay nuuris inaynan ahayn waxay dareemayso oo ninka ay ka dareemayso inaynan ahayn inuu tuso ina loo baahan yahay kolka duruuftaas baa iska jirta kolka sidaa daraadeed baa loogu saamaxay laakiin muddo afar bilood ka badan ma yeeli kartid haddaanad kulliga aad aad furaynin afar bilood wax ka badan lama ogolo afar bilood wixii afar bilood ku siman ina kula hadli maayo wixii afar bilood ka yar ina kula hadli maayo shaqo laguguma laha sharciga shaqo kuguma laha waad yeeli kartaa afar bilood markay gaadho aad gaarsiisid iyaa ku kasa lagula hadlaa laakiin wixii ka yar lagulaba hadli maayo haddii muddo ka badan aad ku dhaaratayna sanad aad ku dhaarat saas oo kale ah afar bilood unbaa lagu sugaa afar bilood wixii ka badan xukunka gacantaada waa ka baxaya liladiina kuwii waxaa u sugnaaday yu'luuna dhaartay min nisaa'in ka dhaartay waxaa u sugnaaday tarabusu arbacati ashhurin afar bilood kurashadooda u sugnaatay fa in faa-uu haddii ay noqdaan markii afarta dhammaato haddii ay noqdaan ay ku noqdaan fa ina allaha ilaahay hafuurun ku dhaafid badan yahay raxiimun oo naxariisto oo kolkaa waa loo ogolyahay afarta bilood markay joogto laba mid weeye waxaa la leeyahay ama ku noqo oo dhaartaadi ka noqo ilaahay waa dembidhaaf waa ku dembi dhaafa ma ahee fur ayaa la leeyahay kolka hadduu furo ahlan wasahlan hadduu ku noqdana ahlan wasahlan hadduu labadaba oo diido qaaligaa loo geynayaa dalqad buu ku furaa qaaligaa loo geynayaa dalqad buu ku furaya sida shaaficiyada ay qabtay waa sidaa fa in faa-uu hadday noqdaan markii todobada dhammaato afarta hadday dhammaato hadday ku noqdaan oo daartii intay kasoo noqdaan ay naagtii ku noqdaan fa ina allaha kafuurun raxiim wain cazamuu haddii ay gooyaan oo gamuuraan adalaaqa dalaaq hadday gamuuraan oo rabaan in ay gooyaan ay furaanna fa ina allaha ilaahay samiicun caliim ilaahay waa kii maqlid badan oo wax ogaansho badan wey kolka waa inay furaan labadaas mid weeye laakiin xanafuuri saasuma qabto waxay leedahay hadday fain faa haddii ay noqdaan intayn afarta dhammaan hadday ku noqdaan ee dhaarti ka noqdaan faina allaha kafuuru raxiim wain cadamu dalaaqa hadday dalaaq gooyaan ay gamuuraan waa maxay afartii baa dhammaatay isagoona ku noqonin kolka dalaaq bay u qasdin way furan tahay dalaaq bay uma baahno afarti ma dhammaatay bis way dhammaatay dalaaq dalaaq ma jiro waa furan tahay laakiin shaaficiyada saas ma aha noqoshadan inta kahor haddii aad noqotid afarta bilood ma buuxsanin oo nimo kulaba hadlamaan afar bilood markay gaadho iyaa laleeyahay leeyahay ama ku noqo ama fur labadaas wey ku noqoni fa in faa-iiday waa markay dhammaato afarta ama furna waa in casamo talaaqa wey haddii labadaa laga waayo waa laga furaa waalmuطallaqaatu naagaha la furo yatarabasna way korinayaan oo sugayaan bianfusihina nafafyaalkooday u sugayaan alaaata quruu'in saddex daahir daahiryaal saddex ah ayay ciddada ku tirsan tirsanayaanu sugayaan mudallaqaadka naagaha la furo waa noocyo afar nooc wey waxa weeye naag intaanan las arkin baaba la furay waad guursatay gabar ha ahaato ama garoob ha ahaato intaanan las arkin iyaad furtay taasi ciddo ma laha waxaa sheegaysa suurat alaxzaab يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة عدلكم مدي هتاس ومدوي مدنا وحوي أور بيلا رهي واد فرتي عددود وحويان أور كاس انت إكدر يسوي منا وحوي أور نملها عادنا ملها واس عرقتين واس عرقتين كلنتين أور نملها عادنا ملها وعادنا مجالته oo oo waxay ama way yar tahay ama caadadu waqtigeedu bay dhaaftay taasna saddex bilood bay tirsanaysaa labadaasna waxaa sheegaysa suuratu dalaaq ayaa sheegaysa halkan waxaa loo jeedaa mudallaqaadka kolka naagihii lis arkay markii lis guursadey kadib lis arkay oo caadana leh uurna aan lahayn ayaa loo jeedaa caadana leh uurna aan lahayn kuwa kale suuradaha kala sheegay kolka kuwaasi saddex daahir bay tirsanayaan sida shaaficiyada ay leedahay quruucda waa athaar baa loo jeedaa saddex daahir bay tirsanayaan baynamaa ay ku xambaaraysa ay xanafiyada iyo culamo kale ay ku xambaaraysa quruqda waxaweyaan xayd bay ku xambaaran saddex xayd kolka haddii muddada la feeriyo sida shaaficida ay sheegto iyo ciddadeyda ay ku yaraanaysaa ama haddii xayd lagu fasiro ciddo xoogaa bay kordhaysaa walmudallaqaatu naagaha la furo oo inta las arkay kadib las furo oo weliba uur aan lahayn oo caarida la wey kuwaasaa loo jeedaa yatarabasna way korinayaan bianfusihinna nafafyaalkooda alaaata quruu'in daahiryaal saddex abay ah korinayaan kan lagu furo waa mid mar alle markaa furto daahir ba ahayd markaad ay furtay ah, oo daahirkeed markaad haddii isla markaa xeel ka yimaado markaad furti kadib daahirkan iminka aad ku furtay kow baa la leeyahay laba daahir baa u hadhay way caadi caadidiiba ku dhacday xadina way daahirooday waa daahir labaad wey yaa loo tirinaa mid labaada ku dhacday caadidii waa daahirka kale haddana saddexaad ah kaa markuu dhammaado bas way ceedi ceedidii way dhabaatay duhurka kii lagu furi waa la tirinayaa waliba markaad furtay kadibba caadadu ha timaado kolka laba daahiro kale u hadhay labada daahiro kale kan labaad markii oo kan aad ku furtinahay labada kale kan labaad markuu dhammaado cidideedii way dhamaatay saddex qodey bay tirsanaysaa walaa yaxilu xalaal ma aha lahuma naagihii u xalaal maaha an yaktumuu ayna qariyaan maa sheegi khalaqa allahu ilaahay abuuray fii arxaamihinna raxmyaalkooda manaynkooda gudaha ah ilaahay wixii oo ku abuuray inay qariyaan ma aha haddii owlaad ku jirtana ee owlaad soo baxdayna inay qariyaan ma aha inay yidhahaan yacni way oran karaan iyadoo ulijeedadu ay tahay inayna ciddada ku dheeraani iyo oo ninkii ay necabtahay waxyaalo badanna ku kallifaya ama amamadaha waxa raxibkooda ku jira waxaa suurooda inuu caadadii caadadii inay qariyaan ma aha inay caadadii qariyaan ay leedahay anugu caadadii weli iguma dhicin weli way dambaysaa way qarinayaan wixii ku jira kolkaasa waxaa suurooda inay ciddadii dhammaatay inuu ninkii soo ceshido ama nin kale ay guursato iyadoon ciddadii maaragta iyadoon ciddidii dhammaanin inuu ninkii maaragtay nin kale guursado yaa dhici karaysa waxyaalo fara badan baa dhici kara kolka waxa ilaahay raxmikooda ku abuuray inay qariyaan maaha waxa sidaa loo leeyahay markaas oo kale iyagun baa lagu barsugi karaa naagta iyadan baa is-og inay calooshooda wax ku jiraan inay caadada ka tilma iyadan baa is-og kolka arrinta idan gacanteeda ku jirta xalliskeeda walidaalika ilaahay wuxuu leeyahay xalaal uma aha wixii ilaahay raxmikooda ku abuuray inay qariyaan إن كنا هديه منا كوي رمي بالله إله رمي هديه واليوم الآخر يوم كما لنا ودم يكوي رمي هديه وبعولتهن zawjooyinkooda naagaha la furay zawjooyinkooda yaa axaqu xaqnimo badan biraddihinna soo celintooda ku xaqnimo badan fii daalika ay fii zamaani tarabusi kurashadaas waqtigiis waqtigeeda waqtiga cuddada lagu jiro waqtigaas zawjooyinkaa ku xaqnimo badan inay soo ceshadaan in araaduu haddii ay doonayaan zawjooyinkaas islaaxan wanaajin inay wax wanaajiyaan oo sababtay usoo soo ceshanayan waa inay tahay inay wanaag ku dhaqmaan oo daacad ay yihiin laakiin hadduu suka lagu jeedo markuu soo ceshanayo wuxuu leeyahay inu gacantaada ka bixin markay ciddadeeda dhowdahay dalqad buu ku furi markay ciddadeeda dhowdahay buu marku soo rajceysto inuu dhibow rabaa ama inay muddada ku dheerato markuu soo rajceysto kadib iyo haddana mid kale ku furi haddana markay ciddada dhowdahay iyo haddana soo rajceysti waa ku dheeraynayaa waktiga ambiyadoo dhigayaa saas oo kale lama rabo waa inay kaa tahay soo ceshada soo ceshanaysaa wanaag raaris inuu raarkii dhismo oo idinko nolol cusub aad bilowdaa waa inay arrinka saas tahay kolka waxaad ka fahmaysay hadalkaas markii hore la furayay inaan saddex lagu furi oo mid lagu furi ama laba lagu furi taas wey haddii kale inaan soo ceshishay ma walahunna naagaha waxa u sugnaaday oo ragga korkooda ay ku leeyihiin mithlu ladii kii kor kii oo kale yaa u sugnaaday calayhina korkooda ahaaday naagaha korkoo naagaha waxay ragga ku leeyihiin waxyaalaha iyagu lagu leeyahay xaq ah, wax lamid ah iyaguna ragga xaq bay ku leeyihiin raggana naagaha xaq buu ku leeyahay mid walba xaqiisa naagaha rac waxay leeyihin inaad masruuftid inaad wanaata ula mucaamalootid inaad wax alle wixii ay u baahan yihiin aad siisid iyo kule iyaguna waxaa la rabaa inay daacad ahaadaan inay ammaanada gutaan inay maanta xafidaan sirta inay maanta markasta ateecaan ninkoodii inay ka dambeeyaan inay wixii lagu aaminay aanan ku takrifalin waxaasoo idin baa laga rabaa iyaguna kolka waajibaadka qof walba waajibkiisa waa inuu ka soo baxaa walahuna maadaa waxa u sugnaaday cala arijaali baa loo jeedaa rag korkiisa waxa ugu sugnaaday milu ladii kii ku ah milu ladii kii ku lamid ah yaa u sugnaaday oo lirijaali rijaalki calayhina korkooda ugu sugnaaday walirijaali ragga waxaa u sugnaaday gaar ahaan calayhina naadaha korkooda waxaa ugu sugnaaday darajatan daraja u sugnaatay dheeraad yacni waajibka iyagu ay leeyihiin oo kale iyo raggana ku leeyahay markii laisbarbar dhigana ragga waajibka oo naadaha ku iyaa dheeraad ah maxaa yeelay isaga nafteeda naagta nafteeda xaqiisa ku saabsan yahay naafta nafteeda isaga u taliya isagaa maanta ma arkaysaa arrintiisa ay ku socotaa kolka xaq dheeraad ah baa lagu sii leeyahay wallaahu ilaahay casiizun kii cizi lahee arrinkiisa raadi wey xakiimun oo xikmad u saaxiib ah aalaaqu alaaq alaaqa hadda lasoo sheegay oo la leeyahay zoojooyinkiibaa soo ceshan karo naagaha alaaqa saas aan soo sheegna ashi waa cahdiya aalaaqu alaaqii ee laga fahmay bucuulatuhuna xaqu birabbihina ba laga fahmay alaaqa laga fahmay waa kii rajciga ahaaye marataani waa laba mar waa laba daqadood mar ku fur waa soo ceshan kartaa mar labaad fur waa soo ceshan kartaa waa un labadaas labadaas wey dalaaqa kaas wey laba mar wey macnaa eh, marra taani waxay ka dhigan tahay sintaani oo kale marka saddexaad ma soo ceshan kartid adiga inaad duuduubatid waad heli kartaa oo saddex riib aad tidhahda iga kaa laakiin haddaanaad oranin dalaaq aad wax soo ceshan kartaa hal markaad ku furtid ama ahe labo aad ku furtid wy hal baad ku furtay intay ciddadii dhammaanin waa soo ceshan kartaa haddii ciddadii kaa dhammaato adigoo hal ku furi iyadoon hila idin dhexaynin ayaad intaad nin intaad wadaad ugeysad aad mahadsan kartaa haddana mar labadqad labaada ku furtay ciddadii intayna dhammaanin waa soo ceshan kartaa haddii ciddadii dhammaatona wadaad baad ugeysanaysa waa kugu mehrin iyadoon nina idin dhexayn laakiin haddaad saddex ku furtid ama mar saddexaad aada furtid bas wey intay ciddada socotana ma soo ceshan kartid marka ciddada dhamaatana ma guursan kartid geerahooda ay soo carragadisato ay soo arto reer kale oo ninka la guursado yani taasi waxa weye sharciga saas wey afarta madabood saasay qabaan afarta madabood saddex daqadood ba ku leedahay haddaa israacsatid haddaa laba israacsatid haddaa mid mid u furtid waad heli kartaa kolka haddaaba saddex ku furtid ama hal mar ku fur ama gooni gooni fur afartan madhaboodu waxay qabaan inay saddexdii ku dhammaanayso halkaasay ku dhammaatay laakiin wixii hal mar la yidhaahdo waxaa laga soo qaadayaa hal wixii hal mar hal meel ku dhacdo waxaa laga soo qaadaya hal hal mar baa laga soo qaadaya ma qabaan afartan madhabood ma qabaan masalan waxaa tihi saddexdii aan kugu furay oo af hal mar waad duubtay ama waxaa tihi waan ku furi koo waan ku furi labo waan ku furi saddex saddexdiiba waad tirisay isla goobta dhexdeeda labadaasba waxay leeyihiin maadaama hal goob ay tahay hal unbaa laga soo qaada hal unbaa laga soo qaadaya ama iyagoo duuduuban dheh ama kala jeejey maadaama hal goob ay tahay iy mid baa laga soo qaada bay leeyihiin arrintaasi ma qabaan asxaabtii ma qabto afarta madhaboodi ma qabaan waxa arrintaasi qabo niman yaraa zaydiya oo shiico ah iyo ibnu taymiye iyo wixii ku raacyoon ibnu taymiye markaas waa nin xambali awey sheekhiisii axmed ibnu xambal waa ku khilaafsan yahay axmed binu xambal way dhacaysaa saddexda axmed binu xambal sida oo qabo way dhacaysaa saddexdu laakiin ibnu taymiye sheekhiisi waa ku khilaafay kolka ibnu taymiye iyo dadkii raacsan iyo zaydiyada oo shiico ka mid ah iyo waxay leeyihiin wixii hal mar goob meel ku dhacay meel unbaa laga soo qaada hal unbaa laga soo qaadaya tiradu waxay doontaba afka kaga dhawaaqay taasi waxa weeye eh, ma aha waa afartan madhabood waxay qabaan asxaabtiina sidaas oo kale wax saas oo kale ah axaadiista la sheegsheegayo idin meeshan iminka waqtiga aan waqti looma hayo laakiin axaadiista idil baa la shaandheeyey afartan madhabood saasay qabaan sayidinaa cumar inuu sidaa xukumayna nin diidan ma jiro inuu yidhi saddexda way dhacaysaa nin diidan ma jiro markuu sidaa lahaa asxaabta way wada joogeen sayidina abubakar baa ka maqnaa keliya way wada joogeen nin yidhaha sayidinaa cumarow wax soo socday zamankii nabigeena zamankii asayidina abubakara soo socday iyaad bedishay wax yidhi ma jiro markuu sidaa yidhi asxaabta way warjoogeen way ka aamuseen runtay u sheegi lahaayeen wax badan haddii usoo qalloocin yahay ma bedelayo kolka maxaad waxaad meesha ku garanaysa asxaabta markaa warjoogtay way ka aamuseen kolka nin kale maanta saddex ninkii ku fura hal mar hal goob ku furayo ma dhacaysa nin kale jid u bannaan ma jiro ilaa inuu yidhi harimu sayidina cumar wuu gafay asxaabtana way ka aamustay inaad tidhaahdo maajidka lama banaan ma arkaysa kolka sidaasna waa hadal weyn hadal weyn weeyaan aada iyo aada bay u weyn tahay walidaalika bay afartan mintaba isku waafaqsan yihiin saddexda inay dhacayso walaalayaal iska jira halkaa dadku u badan yahay oo sayidina cumar iyo asxaabtii hore joogtay sida ay noqotay afartan mudana isku waafaqsan yihiin unag meeshaasaan raacaynaa diinta halkaas dhanka loo baran yahay baa fiican oo dadka wanaagsan ahlulaahiga u baran yihiin kolka taas baa ma aragtay anigu aan ku qanacsanahay waa sada ninka yidhaha saddexda ma dhacayso oo goob lagu yidhi wuxuu ku socdaa siday zaydiyada ay fahamtay iyo axmed iyo ibnu taymiye iyo dadkii isaga raacsanaa siday u fahmeen buu ku socdaa ninka kale ayaa way dhacaysaana sidaa sayidina cumar xukumay asxaabtiina ay wada ogsoon tahay afarta mitabood ay raacsan yihiin kaasuu ku socda aalaaqu marataani waa labo mar bimacnaa suntaani ayuu ku fashiraa waa laba jeer aalaaqu dalaaqaas oo laleeyahay abaa lasoo cesanaya ish ashi waa cahdiya dalaaqa rajciga ah oo laleeyahay babuulatuhina axaqu birabbihina fii dalika ada laleeyahay ma aha intaad rabtid waa laba jeer laba dalqadood wey hal mar ama laba kufur markaas haddii labaaad ku furto fa imsaakun haysasho wey bimacruufin shay wanaagiisa la yaqaano caqliga iyo sharcigaba lagu yaqaano lagu haysto ood macnaa soo cesho wey oo tasriixun ama foofin wey biixsaanin wanaajin iyadoo la wanaajinayo lagu foofiyey samafal xaqeeda sii wanaaji kaalmay hadaad isku qaban weydeen walaaltanimo islaamba meesha joogto kolka oo tasriixun biixsaanintaas waxa weeye marka labaad haddaad furtid saddex baa meesha kuu joogto saddex baa kuu bannaan soo cesho oo rajciyo ka dhig ama shubka dhahoo foofi ha dhammaato cididiyo ha furinto iyo ama dalaaq saddexaad raaci sida kitaabka uu ku sheegi doono qur-aanka saddexdaas wey kolka tasriixan biixsaaninta waxaa weeye inaad shubka tiraahdo dalaaqii ha dhammaade kolka kaas way furan tahay way ku furan tahay marka lee tasriixan biixsaanin waa dalqadii saddexaad la leeyahay macnaha dalqadii saddexaad macnaha markaad adigu aad shub ka tiraahdo macnaha way furan tahay wey mee afkaad dalaaqii ku dhawaaqday ma aha talaaqida haddaad ku dhawaaqdid way soo socota walaa yaxilu xalaal ma aha lakum idinku raggaa idin xalaal ma aha an ta'kuduu inaad qaadataan mimaa shaygii aataytumuuhunna haweenkaa aad siiseen shay-an shay inaad ka qaadataan idin xalaal ma aha wixii kolka hore aad siiseen maadaama aad kala tagteen wixii kolka hore aad siiseen hadduu meher aha hadduu hajiid ahay waxaad ka qaadan kartaa ma jiro kuna kama qaadan kartid ilaa an yakhaafa inay cabsadaan maaha ninkii iyo allaa yuqiima inayna oogihinin xuduud allaahi ilahay suhdimihiisa inayna oogyihin hadday ka cabsadaan maayo hadday cabsadaan ay yidhaahdaan dhaqankiinaani haddaad wada joogiin wada joogtaan ma wada socon kartaan xuduuddii ilaahay kuma socon kartaan isma qaban kartaan labadaan ree labadiina reer idinma dhaqmi karo markii ay sidaas ay yidhaahdaan maayo oo weliba ay dhibaatada ka imaanayso xagga naagta markaas hadday dhacdo waakan fa in khiftum haddii aada cabsataan dadkiinaas xukaamta ah ama mu'miniinta kale ah anlaa yuqiimaa ninkii naagti inayna ogeynin xuduud allaahi ilaahay suhuudimiisa inayna oogeynin oo oh, reerkii sidii wanaagsan aan lagu dhaqin haddaad ka cabsataan falaa junaaxa dembi calayhi maal ninkii inaagta korkooda ma ahaanin fii maa shay fii korkiisa uma sugnaanin iftadat ee isku furato bii shayga isku furato hadday yidhi maal bixiso oo isku furatahay dembi ma saaran isna hadduu maalkii qaato dembi kama saaran maalkasa ahaad mid aad horay u siisay ay ku soo celisay ama ma ahe mid kale adigu aad tiraahdo hal isii midow doonaba ha ahaa kolkaa dembiga kama saarna iyagoona dembi kama saarna hadday bixiso isaguna dembi kama saarna hadduu qaato waa meesha meeshaniga khulac wey markaas iyay banaan tahay inaad wax ka qaadatid laakiin wax kale kama soo ceshan kartid markay khulac ay tahay waad soo ceshan karta wixii aad siisay iyo wax kalena waad ka qaadan karta تلك تاس أدعى سوشي أحكام تاسي حدود الله إله سهدنه سوي فلا تعتدوها هكو حد قدين حدودها هكو طلابنا هكو طلابنا ومن قف يتعدى حد قدين حدود الله إله سهدنه سكو حد قدين فأولئك دولك هم يقع الظالمون وكل نفس الظلمي حقا الظلمي كل كميشاش أقل وحسا لوقت كينيا مركي منك نبتي خلبحيان وحيا على فربنا بإيمان يعني caraaweysi iyo waxyaalo fara badan ba imaanaya markaas waxaa la rabaa inay nafta kula tegin xaqa ilaahay siduu kitaabkiisa sheegay ku soco iyaduna sidaasa ku socoto maxaa yeeley haddaa isqabni waa wax dhici karo laakiin walaaltinimada islaamka in lagu cayaaro maaha fain dallaqahaa hadab hadduu furo tii saddexaad buu furi marataankii waa lasoo dhaafay tu saddexaad buu raacshay iyuu furi wuubu soo ceshaday markaasuu tu saddexaad furi ama mabu soo ceshanin markii labaad iyadoon ciddidooda dhammaaninba iyo mid saddexaad raacashay falaa taxilu xalaal ma aha lahu ninkii u xalaal ma aha min bacdu furiddaa saddexaad bacdigeed xalaal uma aha naagti inuu guursado ma soo ceshan karo xataa intii tankixa ay guursato naagti zawjan zawj ay guursato zawjku ay hayrahay isaga reerkii ah markay nin kale guursato oo ninkii ay is arkaan oo soo furo oo ciddidiisa ka dhammaato kadib hadday isku noqdeen inaa isku noqdeen fain dallaqahaa kaa kayrka ah haddii oo furo markuu guursado kayrkaas kaa kala oo markuu guursado oo kayrka ah falaa junaaxa dembi calayhimaa korkooda ma ahaanin an yataraajacaa inay isku noqdaan nin kala soo guursadii wuu furay ciddadiibaa ka dhammaatay inay isku noqdaan labadooda dembi kama saarnaa indannaa in haddii ay malaynayaan an yuqiima inay oogayaan xuduud allahi ilaahay sahulumihiisa inay oogayaan haddii ay malaynayaan وتلك تعالى سوشي أحكامة حدود الله إلهي تهدمي سوي يبينها إلهي أحكامة حدودة وعدينية لقوم يعلمون قوم علم له وحفا إليسنا يوه وعلم ربين كسعدان يرؤيو إلهي وعدينية وإذا بلغتم النساء ناقاه دي أتفرتان فبلغنا أي جاران أجلهن أجل كوري أي جاران أجل كوري يعني ميشو كنا ماني أي جاران يعني عددي مقعن لكن ويدودا فبلغنا أجلهن أي أجل كوري قاران عددي وقت الأمانيسي أي قاران وأي كدوجين ساعرابة كهري وقت عددي أي الأمانيسي ساعرابة كهري فوان وحو كفر النت أما لغو كفري مركز ساس أيتهي فأمسكوهن هايستا بمعروف شيء وناقيس اللي يقان عقلك شرعي بالغيان كو هايستا وشوع شبه farixuuhuna ama foofiya bimacruufin shay wanaagiisa caqliga sharciga lagu yaqaano ku foofiya oo sii daayo waxaad arkaysaa ciddidii mid waa ku furtay wayba dhammaanaysa waa dabayaaqo ama labaad ku furtay way dhammaanaysa waa dabayaaqa waxaad yeeshaa shay cisho adiga wanaag u jeedo ama shibka dha sii daayo ma arkaysaa ha furintay labadaas wey markay furintay kadib maadaama aad mid ku furtay ama laba ku furtay bas ciddii haddii dhammaatay way furintay markaas waxaad ula mid tahay dadkaa kale haddii adiga ku dooratana duulaad ugeeyo ismehersada haddii ninkaa dooratana baswey walaa tumsikuuhunna naagihii ha haysanina diraaran dhib darteed dhib baad ugu jeedaan waxaad usoo celinaysaana usoo haysataan waxaa weeye inaad dhibtaan darteed maxaad u dhibaysaan litactaduu inaad xadgudubtaan iyadaad ku xadgudbaysaa oo waxaad leedahay ha isfuruto oo magacan ka hela yaadba u jiidaan ama ciddid ha ku dheeraato sidaas oo kale ha u soo ceshanin walaa tumsikuuhuna naabihi ha haysanin oo ha soo celinin diraaran liajli diraarin isdhibid aada isdhibaysaan darteed yani ladhibtin iyada aad la dhibtimaysaan darteed maxaad ula dhibtimaysaan litactaduu inaad xadgudubtaan oo waxyaalo idinka aan xaq ulahayn inaad ka qaadataan amba aada ku samaysaan waman yafcal qofkii fale daalika kaasi diraarkaas imsaak oo liajli diraari ah qofkii sameeyay faqad dalama nafsahu naftiisa waa dulmiyey dembiga isagu saaranyahay balaa walaa tattakiduuha samaysanina aayaati illaahi ilaahay aayadihiisii hoyigan jeesjeesa ka samaysanina ilaahay aayadihiisii marka intaad dhegaysatid aada maqashid ood ku socon weydaay waa ku jeesjeesaysaa waa jeesjees aayadaha ilaahay waxaa loo soo dejiyey ma aha in laiska dhegaysto ma aha in la beerdareeyo ما أها إلهي هذا كيس إن لقد لقوا هل بعد لقول شيء أكر وحوي هذا ما قصد فهمتي وحد يشاء قصة أو هرجل هذيك الوحى تينينك جاء سياسي وانقيمك وغنفة ديان آيات واذكروا حسا نعمة الله إلهي نعمة ليسي عليكم كركم وإذن نعمة حس إلهي نعمة بدن بنسي إيمان كان إسلام كان دين كان أو نبري ما أركيسا وحيالة فربضا أو نعمين أه oo guurka ku saabsan nicmadu way fara badan tahay caam weeye wamaa shayin xusa anzala uu soo dejiye calaykum korkeena ku dejiyey oo min alkitaabi kitaab ah qur-aanka ah iyo wa xikmati xikmada ah isagaana kitaab ah isagaana xikmo ah ama kitaab ah ama iyo xikmada oo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo nafteeda ilaahay baa noo soo dejiyo nabigeen calayhi salaatu wasalaam waxyiga waxyiga axaadiistiisa oo noogu sheegayaa wamaa yandiqu cani ilhawaawi nebiga ilahay xaggiisa ugu timid waxa الله nagu soo jeeyay kuma tahay quraanka quraanka ilaahay xaq soo nagu yimid النبي nabiga يعني الله يعني حق xaq ilaahay nagu timid alayhi salaam subhanahu wa ta'ala يعيدكم الله وإذن وانيا به ناقص إذن كوانينيا واتقوا الله إلهي كعب صرع وعلموا إذاد أن الله إلهي عليني كوانينيا بكل شيء شيء كل جيب كوانينيا بإذا طلقت من نساء ما بيها بات فرتاه فبلغنا أجلهن ajalkooda ay gaaraan oo cididii ay dhammaato tii hore fabalaqna ajalahunnaadi waxay ahayd cididii baa dhammaanaysa oo waxyaraa ka haray tanna waxa weeye cididiibay gaareen oo wayba go'day cididii way dhammaatay ama mid ku fur ama labo ku fur ama waxsocdo ama xataa rabi saddex ku fur ilada kufurti bay u badan tahay tan saddexaad way soo goli kartaa fa balagna ajalahunna ciddidooda ay gaadhaan oo ay dhammaato ciddidii baa dhammaatay ilan ciddidan isbedel ma haddaad mid kufurti haddaad laba kufurti haddaad saddex kufurti ajalkii haddii ay gaadhaan falaa tacdiluuhunna haweenkii haxanidina haxanidina an yankixna inay guursadaan aswaajahunna zoojooyinkood inay guursadaan haka xanidina haddaatiin raggi qari jiri horay haddaadkiin raggii naagahaas u xigi labadiinaba waxaa laydinka rabaa soojooyinkay rabaa inay guursadaan ha xanabina waxaa dhacdo laba waxyaalada way dhaca nin baa naag furaya naagtii cididii way dhammaatay nin bay la heshiisay kii hore qabay kii hore qabay raalika ma aha waa masiirsan yahay inuu ninkaa la guursado ma rabo kolkaasuu xanibaya way jirtaa rag baa naagahii furaan aan loo dhawaan karin naagahu furaa aan loo dhawaan karayn taasi sharciga ma ogolo sharciga ma ogolo taas waa mid weeye tan kale nin baa naag furay naagta rajciya waa is fureen rajciya ay ahaydoo mid ama labo ku furay ciddidii baa dhammaatay marka ciddidii dhammaatay kadib iyo haddana isjeclaadeen labadii waxay rabaan inay ismaarsadaan kolkaa inaad tidhaahdaa walaalkeedha waryaa markii horaan si wanaagsan kugu siiyey waan kugu cusmeeyey kolkaas igu soo tuurtay ma haddaad ku noqonaysa waryo car waaka soo dhawow baa tiri car waaka mar dambe soo hadal qaad lama ogolo labadaas midna lama ogolo diinta ma ogolo kolka dadka lala hadlayo waxa weeyaan raggii naagahaas qaba jiray oo dadka kale ka hor joogsanayo iyo raggii naagahaas u xigay oo ninkii markay ku noqdaa rooskoodii hore ka hor joogsanayo labadaba lama ogolo waidaa dallaqtum nisaa naagaha haddii aad furtaan oo fabalagna ajalahunna ajalkooda ciddidii ay dhammaato ay gaarhaan falaa tacduruuhunna naagahaasi ha xanidina ha xayirina an yankixna inay guursadaan aswaajahunna zoojooyinkoodii hore ay kala tageenay rabaan haddana inay cusboonaysiyaan nolol cusub ama zoojooyinkooda hadda cusuba ay rabaan inay guursadaan kuwii hore aanan ahayn labadaba in ha ka xanibina idaa taraadoo hadday raada iskaga noqdaan haweenkii iyo raggii baynahum iyagu dhexdooda iskaga raada noqdaan bilmacruufi shay wanaagiisa la yaqaan xagga sharciga caqliga lagu yaqaan iskaga noqdaan taa hadday dhacdo idinku xamigin haddayba raba ay dhacdo isjecel yihiin oo is rabaanoo wanaag ay ku heshiiyeen idinku shaqo kuma lihidiin ذلك ذلكم xugumkiina sakaa la soo sheegay iyaa azkaa ziyaado badan lakum idinku idin ziyaado badan daalika ka xukunkaas lasoo sheegay iyo yuucada la waaninaya bii isaga waxaa lagu waaninayaa man qofkii kaana ahaada oo minkum idinku idinka mid ah yu'minu ku rumaysan billaahi ilaahay rumaysan walyowmi alaakhiri yowmalaakhir rumaysan xukunkaasa lagu waaninaya daalikum kiinaas la sheegay ee wacdigaas ah inaad waansantaan oo wax ku qaarataan ah iyo adkaa ziyaado badan lakum idinku idin ziyaado badan wa adharu daahirnimo badan oo nadiifnimo badan زiyaaرadu waa maxay sidaas waxa idinku jira زiyaaraة الأجri زiyaaraة الثawاab yaa idinku jira haddaad sidaa ku waansantaan waana daahirnimo oo qalbigu dadku asugu isugu fiyoobanaya waa nadiif xagga dembina nadiif baa laga noqonaya kolka azkaa iyo adharu maadaama ay kulmeen macnahooda waan kala bedelayna waa saasaan u kala bedelin wallaahu ilaahay yaclamu waa ogyahay وأنتم إذنك لا تعلمون حول مؤجدين قولك إلهي سوء إذن فرياي كسع ذوي حدي أب ترى هذا سيقول شنكرته وحوي وحا إيمانية دك بحدي سنة قلبي نظيف معه عراويني وحا سإيمانك إلهي نرالك معه وحيالها سعوكا لكن شبك ده ساسا إلين نظيف سن ساسا إلين ظاهر نمبضا ساسا يا وناجينا إيو إيو ثواب كسيونك ساسو ككر بأبجين wanaagiisna saasuu ku ziyaaraya wanaagga dhexdiina maraya sawaabtiina saasuu ku ziyaaraya waalwaalidaatu naagihii wax dhalay yurdicna way nuujinayaan owlaadahunna owlaadoodu way nuujinayaan xawlayni kaamilayni laba sano oo kaamil ayay nuujinayaan laba sano oo kaamil ay bay nuujinayaan nuujintaas adigu kulna waa sunna kulna waa waajiba noqon karta ذلika xukumkaasi liman qofka u sugnaaday araada doonayo an yatima radaacata yimida inuu taam yeelo qofkii doonayo waa laba sano oo kaamil ah wey laba sano oo kaamil ah weeya laba sano wixii ka dambeeyay nuugmada sharciga ah ma jirto ninkii wiilkii way nuujin kartaa waa iska odhan kartaa idaa dhashay hadday rabto laakiin nuugmadii sharciga ahayd oo markii naaska la nuugo hooyo ay ku noqon jirtay way dhammaatay markaas way dhammaatay laba sano laba sano ninkii taan yeelaya wey haddii kale naaska marka horeysa waad ka goyn karta bil kadib laba bilood kadib waad ka goyn karta haddaad rabta laakiin nuugmada kaamilka ah ninkii raba inuu taan yeelo waa laba sano wacala almawluudi kan wacala almawluudi lahu kan loo dhalay korkiisa waxa waajib ku ah waa aabihii weyaan kan kan weladka loo dhalay korkiisa waxa ku waajib ah risquhunna naagahaas waxaa nuujinaya inuu irsaaqa iyaa ku waajib ah wa kiswatuhunna naagahaas hubgoodaa ku waajiba ah inuu hubiyo iyaa ku waajib ah. bilmacruufi shay wanaaggiis la yaqaan xagga caqliga xagga sharcigeeba lagu yaqaano oo ku irsaaqo oo ku hubiyo markii laleeyahay ha irsaaqo ha hubiyo laleeyahay waa shay wanaaggiisa la yaqaano xagga caqliga xagga sharcigaba kaasaa la rabaa kaasaa la rabaa kolka waxaa weeye lagu kalifi maayo wuxuusan isaga awoodin macruufka la fiirinayo caadada xukumayso laa tukallafu lama nafqayo laa tukallafu laa tukallafu lama kalifo nafsun nafna lama kalifo ilaa wascaha karaankeed maahay oo haweenka inay yidhaahdaan intaa keen waxaa keen waxaa keen ma ah intuu karaankiis uu yahay ayaa lagula soconaya kolba hadduu faqiir yahay hadduu xoogaa iska roon yahay hadduu rami yahay intuu karaankiis yahay wax kale nafta laguma shaqeeyo laa tudaara waalidatun biwaladiha laa tudaara am waa majhuul ama waa musama laadu waa naahiya maadaama ra'da kor dhowna laa tudaara haddaad tidhaahdo waa majhuul laa tudaara la dhiri maayo waalidatun tu wax dhashay la dhiri maayo biwaladihaa bisababi waladihaa waladkii sababteed loo dhibi maayo masalan ninkii wuxuu arkay naagtii weladkeedu inay jeceshay ku dhigan tahay maadaama ay ku dhigan tahay oo ogaado inayna kusoo tuuraynin kolkaasuu gacan bidixaynaya xaqeedayna siinaya irsaaqdayna siinaya waxba danka ma laha maxaa yeelay inayna kusoo tuuraynu ogyahay kolkaa weladkeeda sababteeda u dhibaya taasi lama rabo walaa mawluudun lahu ku loo dhalayna la dhibi maayo biwaladii bisaayi waladii loo dhibi maayo maatin agtiina waxay og tahay ninkaana inuu weladka jecel yahay inuu weladka jecel yahay kolka weladkii sababtii u dhimatay waxay leedahay xali bestii ma u aha dhawaa la rabaa wax keena intaasoo u baahan yahay halkaasay martay intaasoo masaariifay ku kallifaysa waxaasoo oo rabishka ayay u kaynaysaa kolka weladka sababtiisa u dhimaysaa wayna ogsoon tahay waxyaalaha ay sheegaysaay inayn waxyaalo badan waxba ka jirin ee rabta inay meesha wax ka faa'iidaysato ama isaga ay dhibaato u geysato taasi lama rabo laa tudaara la dhibi maayo waalidatun tuu wax dhashay la dhimi maayo biwaladhaa bisabab waladiha loo dhibi maayo oo weladkeedii ay haysataa darteeda loo dhibi maayo xuquuqdeeda waxaas loogu ciyaari maayo walaa mawluudin lahu ku wax loo dhalayna la dhimi maayo biwaladii bisababi waladii weladkiisa sababkiisa loo dhibi maayo waxyaalo cusub aan ka bixi karin lagu kalifi maayo kolkaa waa majhuul ama waxaad tidhahdaa laa tudaar baa dhibi mayso waalidatu intuu wax dhashay alwaalida waalidka dhibi mayso biwaladihaa bisaabi waladihaa ku dhibi mayso oo iyada inay waalidkii dhibto oo waalidka sababtii u dhibto oo tiraahdo waxaa keen waxaa keen waxaa keen maaha walaa mawluudun lahu ku isagu waxa loo dhalayna dhibi maayo alwaalidata waalidadii dhibi maayo ma arkaysa biwaladii bisaabi waladii ku dhibi maayo labadii macnan baad iscagsi waa taas wey laa tudaaru haddaad tidhaahdina laada naafiya waa isku mid wey laa tudaaru ti horwaxeed laa tudaara dhibin ma hayso iyo ahayd ama la dhibin ma hayo tan waxaa weeye laa tudaaru taasi waa naahiye ahayd laa tudaara iyayna dhibin iyaan la dhibin wey macnaheed laa tudaara iyayna dhibin haddii musamo tahay ama laa tudaara iyaan la dhibin wey hadday naahiyo tahayna laa tudaaru la dhimi maayo ama dhimi mayso waa naafiy kolka waa isku mid wey laa tudaaru la dhimi maayo ama dhimi mayso labada macno un baa ku jira kolka naahiye iyo naafiya oo mid la musame iyo majhuula ah, afarkaasa ku jirta macnaha waa isku mid wacalal waarisi kan dhexlee korkiisana waxaa ahaaday milu daalika kaa aabbaha korkiisa waajib ku ah waalidka yaa korkiisa ahaaday kan waalidka ahaa isagana korkiisa waxaa ahaaday aabbaha wixii ku waajiba korkiisa ah hadda waaridku waa kii meeshii awlaadaba joogtee waaridkaan la leeyahay xilkii aabbaha isagoo kusoo wareegay waa ayo awlaad hadday joogto wiil baa meesha joogo dee waaridkaas isagan ah waa isagii waaridkaan la korkiisa waxaa saaran wixii aabbaha saarnaa maadaama meesha weladkii oo joogo waaridkii waa ayo waa sabiga naftiisa wacala alwaarisi waaris korkiisa waxaa ahaaday aabaha haddii u dhinto kownkan dhaxlay waa sabiga naftiisa sida shaaficida ay ku fasiraysa iyo saasa u badan mithla daalika kaas aabbaha korkiisa saaran oo risquhunna wa kiswatuhunna la saaro haddii weladkii owlaadii haddii sabigii meesha joogo oo leeyahay maal isagaa maalkiisa laga bixinaya ayaa laga bixinaya kolka isagaa nafaqadii la bixinaya haddii isaga mahay mid kale uu joogana oo isaga laga xigana masalan kii kala kii kala kulka ka saaran yahay masalan waaba gabadhoo maalkii u wada lahaa ma saas oo kale kolka waaridka casabada ah ayay ku dhacaysa kolkaa adugu calaa kulli xaalin waaridka waxaa lagu fasiraa sabiga yani macnaha waan kasoo waan soo gaabsanaynaa fain araadaa haddii ay doonaan ninkii iyo naagtii fisaalan soocan oo welidkan inuu hooyadii ka soocmo oo ka go-o oo nuugmada laga gooyo haddii ay doonaan waa nuugnugoyntii baa loo jeeda fain araadaa haddii ay doonaan ninkii iyo naagtii fisaalan soocan oo welidkii hooyadii oo ka socmo oo nuugmada laga joojiyo haddii ay doonaan cantaraadin fisaalkaasoo cantaraadin iska raalli ahaansho ka dhashay iska raali ahaanshahaasoo minhumaa labada xaggooda ahaada iyo watashaawurin isla sheegrid oo xaggooda ahaaday ka dhashay falaa junaaxa dembi calayhima korkooda ma ahaanin yacnii labadii waxay ku tashadeen buladkii in naaska laga joojiyo labadii sanadoo ma gaaro in naaska laga joojiyay ku tashadeen waxaywaana iskaga raali wayna ku showrin masalan hooyadii baa bogto cudur baa qabta ama ma ahe waxyaalo kalaa jira saas oo kale kolkaasay iraan weladkaana naaska aan ka joojino si alacaan aan u siino way ka shooreen way ka tashadeen dambi ma saarnaa lagu leeyahay laakiin ina hooyadii kale ay tiraa waan ka goynaya anigu am aabihira igu jooji ma ah waa in laga tashadaa kolkaa dambi ma saarna in aradtum haddii aad doontaan an tastarlicuu inaad muugma weydiisataan naago kale owlaadakum owlaad inaad inaad u muugma weydisataan mafcuulkii labaad waa go-on yahay an tastarlicuu inaad muugma weydiisataan wlaadakum awlaad inaad naydin u weydiistaanoo almaraabica naago kaloo waxmoojiye inaad u weydiisataan haddii aad doontaan oo hooyada aanan ahayn falaa junaaha calaykum korkiina dembi ma ahaani waxaad tidhahdeen aan ka joojin oo hiblayo hanoo noojiso hiblayo halkaa jirto hanoo noojiso maxaa yeele waxaad arkaysaa naag caafimaad qabta oo xoog badan oo fiican kolka weedkan naago yacni caanahu nuga oo kale xoogis yeelana kolkaasaa tidhi hanoo noojiso naagtaas amba adaa waxaan naagtii hooyihiiba xanuunsanaysa hibilada hanuunayjisaa lyii waa bas wey waa raalli baa laskaga yahay wain aradtum haddii aad doontaan an tastarbicuu inaad nuugma weydiisataan nuujin weydiisataan awlaadakum awlaadin aad nuujin u weydiisataan naa kale inay nuujiso falaa junaaha calaykum waase goorma korkan dib korkiin ahaani idaa sallamtum haddii aad dhiibtaan wey maa shaygii aataytum aad siisaan oo naagaha wax muujinaya aad siisa haddii aad dhiibtaan bilmacruufi shay wanaagiisa caqliga sharciga lagu yaqaana aad ugu dhiibtaa si wanaagsan xaqay leedahay taa wax muujinaysa u dhiibto waataqu llaha ilaahay ka cabsada waclamuu ogaada ana allaha ilaahi bimaa tacmaluuna basiiru waxaad samaynaysa inuu arkayo ogaada waaladiina kuwii yutawafawna la oofsada oo minkum idinku idinka mida ah ay dhintaan oo wayadaruuna ka taga aswaajan zawjooyin ka naagikatooda yatarabasna naagahaas way fadhinayaan bianfusihinna naftooday u fadhinayaan arbacata ashhurin afar bilood iyagu cashran toban habeen ay fadhinayaan haddii idinku aada raggi aad tiin aada dhimataan oo naaga ka tagtaan naagahaas ciddadooda waxaa weeye afar bilood iyo toban habeen maadaamaayna uur lahayn maadaama ayna uur lahayn laakiin hadday uur leedahay mar alle markuu ninka ka dhinto kadib daqiiqad bacdigi haddii ay dhasho ciddadooda way dhamaatay ciddadooda way dhamaatay waaladiina kuwii yatawafawna la oobsanaya oo minkum idinkood idinka mid ahoo dhinta oo yadaruuna ka tagay aswaajan zawjooyin ka tago yatarabasna zawjooyinkaas way fadhinayaan bianfusihina nafafyaalkooda iyay u fadhinayaan arbacata ashhurin wa cashra afar bilood iyo toban habeen fa idaa balagna haddii ay gaaraan naagahaas ciddada tirsanayay oo laga dhintay ajalahunna ajalkoodii ciddada hadday gaadhaan ciddadii ay u dhammaato afartii bilaa tobanki hadday dhammaadaan falaa junaaxa dembi calaykum korkiina ma ahaanin fii maa shaygii facalna ay falaan naagahaate fii anfusihinna nafafyaalkood ay ku falaan bilmacruufi shay wanaagiis caqliga sharciga lagu yaqaan ay ugu falaan ma ahaanin naagihii ciddadiibaa u dhammaatay marka ciddada dhammaatay kadib naftooda waxay ku falaan inay isqurxiyaan ragga isu bandhigaan ay ragga qaabilaan ay doordoortaan ay saas oo kale ay sameeyaan dambi idinkama saarnaa layidhi laakiin si wanaagsan arrinta waa inay u socotaa waxaan sharciga ogolaan lama rabo in meelo goorgoono lasu galgalo iyo in meelo lasu raacraaca iyo waxyaalaha aan sharciga ogolayn ma aha waxaa weeye taasi waxaa laga rabaa dadka yani gabadhaas ay u xigto wallaahu ilaahi khabiirun ku baatin ogwey bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan walaa junaaxa dembi calaykum korkiina ma aha fii maa sheegi carradtum aad sarbeebtaan bihi aad sarbeebtaan min khidbati nisaa'i naagaha laga dhintay doonistooda ah oo amase aknantum aad qarisaan fii anfusikum nafafyaalkiina aad ku qarisaan inaad inaad rabtaan oo buusin rabtaan aad ku qarisaan dambi idinkama saaran maalan naagtii waa laga dhintay cidda ku jirta xiddada dhexdeeda in la doono waa xaaran oo tiraa waan ku rabaa hibilaayaan rabaa gogol baan dhiganaa kuuma banaan inta ciddada ku jirto laakiin maadaama la ogsoon yahay inay niyadiina ku jirto ama ka aamusin la ogsoon yahay ilaahay laba shaybu idiin banneeyey u sarbeedu u tago waxaa tidhaahdaa alla wax ku jecel badanaa iyo ma arkaysaa yacni haweenay fiican oo wanaagsan oo toosan baan maanta ma arkaysa yaan rabi lahaa iyo guur baan u baahanahay iyo hadalladaas oo kale ma aragtay ay wax laga fahmi karo oo sarbeebka kula hadal ama ma ahee waxaa tidhaahda hoosta ku hayso haba hadlina shib iska ahaa cidideeda u oo gaad maalintii dhammaato door inta ka horeysa niyadu ku hayso gooso inaad adigu ma arkita in aad hoosta ku qarso inaad rabtid inaad rabtid hoosta ku qarso doonistii hoosta ku qarso kolkaa markay dhammaato kulubood labadaba way ku banaan tahay laakiin inaad gogol dhigato tira hiblayaan rabaa ama adaan ku rabaa ma aha maxaa yeele meesha xooga geeri baa gashay marba dib aad soo booraysid ood leedahay aad usoo gogol dhiganaysaa wixii dhibaatada meesha dhacday dadkii wada murugaysan inaad qadartid baa la rabaa ma qiimaynaysa dadkii kolka meesha geeri baa dhacday meelaad dulb adgoog usoo dhawtay waxaa lagu moodaa ninka dhintay inaan damba ka lahayn oo adiga kolka hore meesha waxyaalo badanba tiimaad badanba imaanayso ka joog ah. calima allaahu ilaahay wuu ogaaday annakum idinku satadkuruunahunna naagaat inaad xusi doontaan ilaahay wuu ogyahay sidaa daraaddeed buu ilaahay idinku sooy maxaa yeele waa xusi kullibu ka aamusi maysa nafti inaad walaakiin kolka xusa layidhi maadaama aada xusi doontaan fadkuruuhunna hadda xusa oo ma adkay sarbeebka ku xuso ama naftiina ku qab ama naftiina hoos ahaan u qartada doonistii saas oo kale maadaama ilaahay ah, u soo yahay inaad xusi doontaan sidaa daraaddeed baan leeyahay fadkuruuhunna xusa oo labada imika lasoo sheegay midkooda ku xusa walaakiinse lagu noqon yahay laa tuwaaciduuhunna hala la yabohtimina naagahaas siran nikaaxa u kula yabohtimina sir nikaaxa kuliya bootumeys nikaaxa u sheegin nikaax iyo wixii kale soo raaca iyo wixii kale meesha ku qarsoonaan karaba waxaasaa kuliya bootumin anugu saasaan ahay nin xoog badan waan guursanay yani nin aada waxtar le baan ahay ama waan ku guursanayaa saas oo kale inta gooni ugula yabootanteed ma banaan oo iyada gooni adig ula shoogtid ilaa an taquuluu inaad tidhaahdaan muha maahe qowlan macruufan qowl wanaaggiis la yaqaan inaad tidhaahdaan maahe maadaama ay sir tahay waa nahay hoos u dhaqaalaynaysaa waxaad leedahay maxaan kuu soo gadaa maxaad rabtaa halkeen wax kaaga soo qabtaa waxaasaad leeleedahay waxyaalahaas oo kale ma aragtay qowlka macruufka ah ma arkaysaa umuna sarbeebin shib tahay laakiin danaha idil baad u fulfulinaysaa sida wanaagsan baad wax ugu qabqabanaysaa oo dadku ogeyn ma arkaysaa taas oo kale way ku bannaanta qowlka macruufka kaasa soo gali kara kaas yaa soo gali kara kii horena wuu soo gali karaa walaa tacdiluu ha goonina cuqdata nikaaxi nikaaxa gulubkiisa ha goonina maadaama ciddida ay ku jirto ha goosanina wey inaad sidaan iska badhaafa xataa ha goosanina ilaa wa ilaa inaad samaynataan ha goosanina oo meel isla dhigana walaa tacdiluu ha goonina oo ha gamuurina cuqdata nikaaxi nikaaxa gulubkiisa ha goonina macnaha ma muurin kartaan wey xataa intii yabliga oo gaaro alkitaabu kitaabkii ciddida ahaa ajaliga ajarkiisa oo gaaro kitaabka waxaa loo jeeda ciddadii ajarkiisa jeer oo gaaro nikaax lama samayn karo lama goyn karo lama gamuuri karo iska dhaaf in la guntee xataa ha goynina liyo jazim ha ku samayna waclamuu ogaada ana allaha ilaahay yaclamu kii og inuu yahay maa fii anfusikum nafyaalkiina wixii ku jira faxdaruuhu ku digtoonaada waclamuu ogaada ana allaha ilaahay gafuurun xaliimu inuu yahay ku dhaafid badanoo dulqaad badan uu yahay laa junaaxa calaykum korkiina dembiga kama saarno in dallaqtum innisaa naagaha haddaad furtaan maa lam tamasuhunna intaana idinku taaban oo tafriduu lahunna amaanad waxba u qadarin fariidatan fariido wax la qadari aanaad u qadari inaad furtaan dembi idinkama saarno naag baad intaana taaban haddaad furtay dembi kaama saarno intaana taaban iyo intaanad waxba u qadarin noorkii wuu dhacay ismana arkin meherkiina lama sheegay intuu yahay ma boqol kunbaa waxba lama sheegay waa lagugu meheriyey meherkii waa ansaxaya kolka intaanaad arkin is arkin meherna aan loo qadarin haddii aad furtaan wax dunyahoo idinka saaran ma jiraan leh maa lam tanasuuhunna intaanan naagaha taaban oo tafriduu lahunna ama idinku aanaad u qadarin kolkaa maadaama aanad waxbana u qadarin meher aanad is arkinna ood furtaay meeshii xoogaa dhaawac baa imaanay maxaa yeele naagta ninkan waabu guursaday suukan dulbu furay ma ah dadku waxyaalo badan buu dareemi karaa meeshan waxbaa jira waxyaalo badan baa imaan kara oo dhaawaca ah walidaalika waxaa la waajibiyey mutcadan wamaticuuhunna naagahaas mutco siiyo ama bixiyo sidaa inaad mutcadaas waxay ka dhigan tahay adigu inaanad xumaan u jeedin inaad xumaada xumaan xumaan baan arkay saas oo kale ma ahee waxay ka dhigan tahay mutcadaasi furidaani daltaa igu kaliftay kolkii hortada ii muuqato meese kale ii muuqato danteediibaa sidaa keentay mahay xumaane ma arkin wax xumaan meesha layidhaha ma jiro kolka sidaasay ka dhigan tahay maadaama adigooona isba arkin waxbana aanad u qadarin intaad xooloqaadi aad u geysay markaad furti aad u geysay waxaa laga fahmayaa taasi waxay ka dhigan tahay xumaane agtayda ma jirto waa kan anigoon isbaba arkin meherna aanan igu lahayn yaan xoolo keenay yaan xoolo keenay xoolahaasoo aan iyada darteeda maadaama anigu aan is arkay inaana wadi karaynin arrintii nikaaxa ahayd inaana xumaan qabin saasaad xoolihii u bixinaysa ilaa xoolaha adigu xaggaag waxay ku xisaaban yihiin ma jiro laakiin iyadii iyo dadkii ay ka dhalatay iyo dadkii odir baa la tusaya adiga tallaabadaad qaado furiinkaana ah inaynu xumaan kaa ahayn bani ay kaa keentay adigu wax been ha keena xataa xumaan haddaa ku aragtay xori xoolahan dadku waxbay didayaan arrintii higaajinayaan wuxuu arkaysa iyadu magaceeda way soo celinayaan markay ka dhalatay magaceeda way soo celinayaan adigii kolka wixii waa dadi wax doona ha jireen kolka xoolaha inaad bixisid wey kolka waxay ku tusinayaan adigu inaad xumaan qabin sidaas baa la sameeya kolka mutcadu waa waajib markaas wamaticuuhunna mutcada sida cala kan loo waasiciyey oo maalka badan korkiisa waxa ahaaday qadaruhu karaankiisiiba ahaaday intuu karo وعلى المقتل كان قوت عريري قبل كركي سنة وحا أهاري لبن وكرانكي مسألاتي انت تاسبحين وغملها نينكي مال بدن هاي السنة دي حوالة أوليس أكس أوليس أدب متهبحي هدو سيدو فقير هاي وحا سيدو أوليس أدب متهبحي من لوبي أنساسا لغا رباه لكن إن لغا آمس معها وحا الربا ميشاسي لا وعيمت إن لقريه أو لتصو أدو أتستيد أدا قبل كر نيجي وناك سنتسي أو حوالة جينيش mataacan mucsiin darteed mucsiin mucsiiy mataacaasoo bilmacruufi wanaag ku saabsan shay wanaagiisa la yaqaano mataacaasoo xaqan xaq ah cala almuxsiniina kuwa camalkooda wanaajiye si sharciga waafaqsan ku wanaajiye korkooda ku xaq ah wain dallaqtumuuhuna naadihi haddii aad furtaan min qabli an tamasuuhunna intaan idinku taabanin oo waqad faradtum idinka u qadiray lahunna iyagu fariidatan shay la qadiri idinka u qadiri haddii aad furtaan fa nisfu maa shay miskiisaa waajib ahaaday faradtum aad qadirteen kolka naagihii intaanaad istaaban baad furtay laakiin mehir baa loo sheegay mehir yaa loo sheegay waa la mehirinaya boqol kun baaba lagu mehiriyey meherkii waa la sheegay tii hore waxay ahayd mana taabanin meher looma sheegay tan waxa weeye mana taabanin laakiin meher baa loo sheegay iyadoo meher loo sheegay yaad furtay kolka meherka miskiisa bixi waxaad u bixinaysid waxa weeye kawakaba sidii aan kuu sheegay sidii hadda aan soo sheegay wey in ay si wanaagsanaato xoolo adigu meesha bixi wax faa'iido aad halka meesha ka gaari ma jiraan laakiin waxaad u bixinaysaa inuu yani dadka ay qalbiga wanaagsanaadaan ee adigu wanaagaada asto sidaad u bixinaysaa fa maa shay niskiisa waajib ah faradtum idinku aad qadarteen ilaa an yacfuna inay naagihii cafiyaan maahay waxay idinku yidhaahdeenba wax nisna kaama raba maadaama aanad is arkin oo saa tahay xoolahaaga raba ay ku yidhaha kaama rabo inay ku yidhaahdaan maaha kolka lagaama rabo kolka ow ama fii aw cafiyi maahe alladii ninkii biyadihi gacantiisa ay ku sugnaatay cuqdatu nikaaxi nikaaxa gunadkiis oo ninkii ah ama ninka abu cafiye wuxuu yidhi anu maadaama aan boqolkii kugu meheriye nusku siin maayo kulli waan ku wada siinayaa buu kulli iska wada qaado taasi way soconaysaa hadday iyada cafiso tiraahdo nuskaagana iska hayso way soconaysaa hadduu isaga yidhahdo nusku siin maayo kulligayga wada hoo way soconaysaa laakiin haddii la yidhaha sharciga lagu kala baxo nis bay leedahay oo waajib kuga ah inaad siisid iyaduna inay qaadato meesha ku jirto wa an tacfuu inaad iscafisaan raggiina iyo haweenkiinaba yaa aqrabu dhawaansho badan litaqwa ilaahay ka cabsiga u dhawaansho badan iyadana maadaama ninkan aanu wili dantiisa oon gaarin oo aanu wili guriga ka tegin xoole intay ka qaadi lahayd ay tidhaah waa iga cafi baa tahay iga raalli ah waan kuu saamaxay taas taqwa ku jirta ama inuu isugu yidhaahdo maadaama boqol aan kugu meheriyey anugu haddaan wixii sameeyey ku kala reebi maayo aan ku waraseynayaa taasaa wanaagsan taasba ilaah agtiisa ku wanaagsan walaa tansaw ha halmaamin alfadla inaad isku tafadushaan baynakum idinku dhexdiin daa'iman sharcigaa lagu kala baxaya unma sharciga muxuu yahay sharciga intaan laisla gaarin maadaama sharcigaan ku kala baxayna ay tahay kolkaa meesha weli wanaag ma jiro fadliga ha halmaamin oo adiga isa saasaamaha waxaa tidhahda adigu wax dar iska qaado weliba wax ugu dardar ambiyada tidhahda raalli baan ahaa iska tag saas oo kale ah fadligaas daa'iman muslimiinta dhexdooda fadli tafadul waa inay ku wada socdaan laakiin hadday tahay sharciga aan ku kala baxno xoogaa niyadii waxbaa ku jira intaan sharciga lasoo gaaray ilaahay ummaddu wuxuu u jideeyey in laska saamaxo in layska dulqaato in wax lasu tartaro in la kala roonaado taasa fiican buu ilaahay ku leeyahay in saas lagu dhaqmo laakiin hadday tira intayda isii intaydina isii hoogaa macangogaas waa laga yaaba rooyga in allaha ilaahu caliimun basiirun ku arkayo bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaa ilaahay wuu arkaya xaafiduu cala asalawaati salaadaha xafida wasalaati alwustaa salaada dhexdhexaanshaha badan ama salaada fadliga badan xafida kolka salawaadka shanta ah xafida laleeyahay salaada dhexdhexaadka ahna oo dhexdhexaadka ahoo ama fadliga badan xafida salaada fardigi badan ee xafidi leeyahay macasurkiiba shanta salaadood mid walba walima soo qabanayso salaada fardigi badan waa ti ma duhura ma maqribba ma cishaa'iba ma subaxba laakiin inay casr tahay baa loo baran yahay weliba taas gooni ahaan xafidaa layidhi waquumuu istaaga lilaahi ilaahay isu taaga qaantiin xaala atiin ilaahay ateecayo u khushuucsan oo u aamusan shib dhahaada markaad salaada tukanaysaa oo ilaahay dartii idinkoo ateecayo oo sidaas u khushuucsan isu taaga fain khiftum haddii aad cabsataan oo salaadii si wanaagsan inaad u tukutaan oo istaagtaan oo sidii la rabi arkaanta inaad u oofisaan haddaad ka cabsataan fa rijaalan idinka oo lugaynaya tukuda idinka oo lugta ku socda tukuda oo rugbaana ama idinka oo fuushan tukuda masalan dagaal baa lagu jiraa dagaal yaa lagu jiraa salaadiina waa dabayaaqo way gaadhay kolkaas oo kale dagaalkaas lagu jiraayo adiga oo seeftii ama qoriga wado oo sidaa usoo taagan oo lugta ku soconaya iska tuko dhankii kolkaa hujigaaga u iskaga tuko haddaad rukuuci karta haddii kale ishaaro ku gudo haddii aad wax fuushan tahayna gaaribaad fuushan tahay ama saas oo kale wey iska tuko adigoo saasa ah. qiblada meesha adiga kolkaas hujigaaga ujeeda kuwa qiblad ah saas oo kale u laakiin inaad ka tagtid ma ah ka tagid lama rabo maxaa yeelay aakharaad qarka u saarantahay inaad dhimatid kolka markaas oo kale waa inaad ilaahay xumaanta u qabsatid wey maaha inaad markaas oo kale salaada ka tagtid ilaa nin waxaa tahay dagaal ku jira fa idaa aamintum haddii aad aamin noqotaan oo dagaalkii iyo wixii cabsidii ay dhammaatahay fadkurullaaha ilaahay xusa kamaa sidii callamakum idin baray xusa oo intaa istaagtaan oo qibladii qaabijaan oo shuruudii aad ka soo baxdaan sidaas u xusa layidhi ah, kamaa sidii callamakum idin baray maa shay oo idin baray lam takuunuu idinku aanad ahayn taclamuuna kuwii og aanad ahayn idin bari kolka ayadan maxaa loogu dhex sheegayaa dhalaaqi iyo wixii baa ku dhex jirnaa iyo ciddidii iyo wixii ayadan xagee ka timid wey ayadan maxay ku socotaa waxa weeye qur-aanka sidaad moysaan ma ah waxa weeye qur-aankan waa iswada wataa waxa weeye adiga markaa imka shaqaysanaysa hadda shaqaad haysaa salaadii baad tukanaysaa markaad tukunto kadib haddana shaqo kaalaad qabanaysaa